alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slma tasliima kasiira faslun waxaynu ku soo jirray kitaabkii atibyaan fi aadaabi xamalati اlqur'an ayaynu ku soo jirray baabkii ugu badnaa baynu ku dhex jirnay oo ahaa baabka lixaad baabka lixaad waa mucdamu lkitaab siduu sheikhuba inoo sheegay markaa dhowr fasal baynu ka gallay abwaabta badankooduna waa inoo hadhsanayd dhowr iyo konton fasal ayaanu sheikhu u qaybiyey baabkaas waxaanu idhi waa mucdamu lkitaab wa maqsuudu waxaynu soo aragnay qur'aanka tahaaro in lagu akhriyo haddaan la tahaaro qabin oo janaaba ay jirto oo ruuxii uu janaabo qabo ama gabadhii ay caado qabto inaynay qur'aankii akhriyaynin siday culammada badankoodu qabaan daa'ifo yar baa sida kale ku tagta laakiin agsarka jamaahiirta salafku iyo khalafkuba waxay ku tageen xadasul akbar hadduu jiro xadaskii weynaa inaan qur'aan la akhriyayn inaan la taabanayn musxafka yadana waxaa laga qaadanayaa wa anlaa yamassa alqur'aana ilaa taahir xadiiska ku soo arooray ee culammada qaarkood ay quweynayaan aayadda lafteedana aayadda suuratulwaaqica ku jirta laa yamasuhu ila almutahharuun bacdu ahli cilmi baa u deliishaday inkastoo culammada qaarkood ay u badiyeen aayadda in looga jeedo malaa'igta oo waxay yidhaahdeen mutahharka la daahiriyey malaa'igtay noqonaysaa laakiin jinka iyo insiga kuwooda wanaagsan ee mu'miniinta ahi waa mutatahiriin ee mutahhariin ma aha yagaa isdaahhirinaya wallaahu yuxibu almutahiriin yacni almutadahhiriin ta'dii iyo da'dii baa laysku idqaamay xadiidkana waa ta ku soo aroortay ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin marka farqi baa u dhaxeeya mutatahhir iyo mutahhar bini aadamkii wuxuu u saaxiib yahay dembiyo oo waa dembaabayaa marka mutahar min addunuub ma aha oo dembiyo dhan lagama daahirin ee waa qaldamayaa waana dembaabayaa kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun sidaa xadiiskaba ku soo aroortay almuhim musxafka ma taabanayo xadasulakbar hadduu jiro ruuxu ma taabanayo qur'aanka taaban maayo jamaahiirta salafkiiyo khalafkubana waxay ku tageen inaanu korka xataa ka akhriyaynin laakiin daa'ifay yaroo bukhaari iyo ka mid yihiin taabiciinta qaar iyo ayaa sida kale ku tegay oo waxay yidhaahdeen haddaan u taaban korka waa ka akhrin karaa waxaanuu bukhaari u deliishaday kaana yadkuru allaaha calaa kulli axyaanih nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ayuu xusi jiray awqaaddiisoo dhan waqhtiyadiisoo dhan ilaahay waa xusi jiray waxaa soo gelaysaa inuu qur'aanka akhriyo waayo waa dikri ilaahay marka xadiidka la soo wariyoo sheegaya hadduu markaa janaabo qabo ma akhrinayo walaa aaya xadiiskaasna culammada muxadisiinta badankoodu waa daciifiyaan xadiiskaasoo waxay yidhahdeen ma asixin oo mid nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan ma aha xadiiska kale ku soo arooray kaana laa yaxjubuhu shayun min alqur'aani ila aljanaaba shay qur'aanka ka teedaa nebiga ma jirin janaabo mooyaane alleelay janaabuunbaa ka celin jirtay xadiiskaa culammada qaarkood waa quweeyeen masaladana waa u daliishadeen ahlucilmiga qaarkoodna waa daciifiyeen oo sixadiisaa laysku khilaafsan yahay mid quweeya iyo mid daciifiyaba saynu hore u soo sheegnay waxaa laga yaabaa bukhaari laftiisu inuu ka qabay inuu xadiiskaasi daciif yahay culamada qaar waxay yidhahaan hadduuba asaxo kuma cadda in teedista uu ka teedaayay inay ahayd calaa sabiili xurma oo waxay aqbali kartaa calaa sabiil karaaha oo inay nebiga sala allahu alayh wasalam janaabadu qur'aanka ka celin jirtay sida afdalka inuu doonayay noqon kartaa marka miduu xadiisku ku cad yahay ma aha in xaaraannimo laga qaadanayo wayse qab haddaanu jirin oo xadasul asqar uu sugan yahay laakiin xadasul akbar aanu jirin laakiin xadasul kii baa jooga xaalka caynkaasa waxaa la ysla oggol yahay in qur'aankii korka laga akhrin karo yadaan musxafka la taaban korka in laga akhrin karo waa la isla ogolyihi taabashada musxafkana khilaaf baa ku jiro culammadu waa isku khilaafeen waynu soo aragnaa faslun wa yustaxabbu an takuuna alqiraa'atu fii makaanin nadiifin mukhtaar wuxuu fasalkani ku saabsan yahay meelaha qur'aanka lagu akhrinayo wa yustaxabbu waxaa la jeclaystaa ama la sunneeyaa an takuuna alqiraa'atu inay noqoto akhrinta qur'aanka la akhrinayaa fii makaanin nadiifin meel nadiifa inay ku sugnaato oo mukhtaarin yacni la doortay bimacnaa fadilan oo wanaagsan baa loo jeedaa walihaada istaxabba jamaacatun min alculamaa'i alqiraa'ata fi lmasjid sidaas daraaddeed bay u jeclaysteen koox culammada ka midii akhrinta qur'aanka lagu akhriyo masjidka gudihiisa oo waxay fadileen oo jeclaysteen in masjidka marka la joogo qur'aanka la akhriyo likownihi jaamican lilnadaafati wa sharafi albuqca waxay sidaa u jeclaysteen oo u doorteen ahaanshihiisa uu masjidku ahaaday mid kulansanaya ama kulminaya lilnadaafati nadaafaddii iyo dahirnaantii oo waa meel daahir ah wa sharafi albuqca iyo buqcaddu ama makaanku sharafta uu leeyahay labadaasuu kulansaday oo meeshina waa nadiif oo ma leh qashinna ma leh xataa qashin aan najaaso ahayn xataa ma laha buqcadda lafteeduna sharaf bay leedahay oo axabbu lbiqaaci ila allaahi masaajiduha waa meesha ilaahay ugu jecel yahay masaajiddu sida axaadiista qaarkoodba ku soo aroortay wa axabu lbiqaac ila allah wa muxasilan lifadiilatin ukhraa iyo ahaanshaha uu ahaaday mid ee jirsiinaya ama xasilinaya oo mid sugan ka yeelaya lifadiilatin ukhraa fadli kale wa hiya alictikaaf fadiiladaa kale waa ictikaafka weeyi oo mawdicii ayaa ictikaaf lala imanaya iyaduna waa cibaado ictikaafkiina waa nooc cibaado ah fainahu yenbagii likulli jaalisin fi lmasjidi an yanwiya alictikaaf waxaa u habboon ku kastoo fadhiya masjidka gudihiisa an yanwiya inuu niyeeyo lictikaafa ictikaafka inuu niyeeyo ayaa sunnaa sawaa'un kahura juluusuhu aw qalla waxaa isku mida ah. badayaa fadhigiisu ama yaraaya waa isku mid mar walba ictikaaf buu niyeynayaa bal yenbagii awala dukhuulihi lmasjida an yanwiya lictikaaf waxaa habboon marka ugu horraysee uu soo galo masjidka inuu niyeeyo ictikaaf inuu niyeeyo yacni mawdica masjidkaa inuu ku sugnaanayo oo cibaada ahaan ugu sugnaanayo sidaa inuu niyeeyo ayaa habboon wa haada aladabu yenbagii an yuctanaa bihi wa yushaaca dikru aadaabta waxa habboon in la ilaaliyo oo lagu dadaalo lana faafiyo sheegista la sheegayana la faafiyo ayaa habboon wa yacrifahu asigaaru waalcawaammu waxaa kaloo habboon inay gartaan oo aqoonsadaan kuwa yaryar iyo waalcawaammu kuwa caammada ee wax magaratada ah ee aan cilmiga lahayni inay yaguna aqoonsadaan waa fiican tahay si ay ugu camal falaan fa innahu mimaa yugfalu canhu waxay ka mid tahay waxyaalaha laga mooganaado oo aan la dhaadin ama lagu baraarugsanaan bay ka mid ahaata sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa meesha qur'aanka lagu akhrinayaa sida fadilana fiicani waa inay noqotaa meel nadiifa oo daahira waa inay noqotaa waxaana si fiican siday culammada qaarkood tilmaameen masjidka gudihiisa qur'aanka in lagu akhriyo masjidkana waxyaalo ayuu kulminayaa waa marka koowaadee waa nadiifo waa daahir waana nadiifo qashin ma leh waa la xaadhaa masaajidda in la nadiifiyo oo la hagaajiyo ayaa markaa fiican oo qurubaadka ka mid ah waxyaalaha rabbi loogu dhowaanayo ta kale bogcadda lafteeda ayaa sharaf lehoo waa axabbu lbiqaaci ila allah waa bogcadda ilaahay ugu jecel yahay masaajiddu fadiilo kalena waa laga helayaayo ictikaafna waa laga helayaa oo yacni hadduu markaa inta yare uu soo galo uu ictikaaf niyoodo ajar buu markaa ka helayaa culammada qaarkood waxay qabaan ictikaafka in soon loo shardiyay qabaan oo waxay leeyihiin ictikaafkiiyo soonku waa inay israacaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin ictikaafka soon looma shardiyo madhabta shaaficiyana waxay ka mid tahay madaahibta qabtaa inaan ictikaafka soon loo shardinnin inaan soon loo shardinayna waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam cumar bnu khadaab baa wuxuu ku yidhi waxaan markaa ku nadray wakhtigii jaahiliyada kacbada inaan ictikaafaan ku nadray buuri markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam oradoo ictikaaf marka yacni saxiixa sida ku sugan soon lama raacin soon lama raacin markaa inaan soon loo shardinayn baa laga qaadanaya laga deliishanayaa bay yidhahdeen ta kale lama weydiinoo lama odhan inaad soonto yada miyaad ku nadarta taasna markaa lama odhan wax istifsaala laguma samayn calaa kulli xaal culammada markaa qaarkood waxay qabaan inaan ictikaafkii loo shartinayn soon mar haddaan soon loo shardinaynna yacni wakhti walba oo la ictikaafi karaa bay yidhahdeen culamada qaar waxay leeyihiin wakhtiyada soonka ayay ku gaar bay leeyihiin aasaarta qaarkood bay cuskanayaan xukunka ictikaafka markii laga hadlayeyna waxaa lagu dhex sheegay soonka ayaa lagu dhex sheegay saxaabada qaarkoodna aasaarta qaarkood bay soonka ku tilmaameen wa ama alqiraa'atu fi lxammaami akhrinta qur'aanka lagu akhriyo miyaa xammaamka gudihiisa waxaa kala jira xamaam iyo xammaam xamaam haddii la yidhaahdo oo shadka laga daayo waxay noqonaysaa yacni nooc shimbiraha ka mida ayay noqonaysa laakiin tan hadda loo jeedaa waa xammaam oo miimku sheedan yahay xammaamkana waxaa loo jeedaa meesha lagu maydho ayaa loo jeedaa wakhtiyada qaar waxaa la kala saari jiray meesha lagu maydho iyo iyo meesha suuliga ah ee kaadida iyo saxarada lagu guto marka xammaam waxaa loo jeedaa meel maydhasho keliya loogu tala galay laakiin aan lagu kaajaynin oo saxaro iyo kaadi aan la dhigayn taasaa xamaam la yidhahdaa waxaana laga soo qaatay biyihii kululaa oo sida badan biyo kulul baa la isticmaali jiray ama xilligu inuu qabow yaha loo isticmaalo ama nooc markaa tadabub iyo caafimaad in laga raadinayo biyaha kulul ha loo isticmaaleen marka biyihii kululaa baa laga soo qaatay ama wasakhdaba inay si fiican u jarayaan yacni marka ha loo isticmaale faqad ikhtalafa asalafu fii karaahatiha way isku khilaafeen salafku karaahada la karaahiyaysanayo qur'aankii ma lagu akhrin karaa meesha loogu talagalay maydhashada ee lagu maydho ee aan najaaso lagu sii daynayn ee aan lagu saxaroonayn ee lagu kaajaynin laakiin lagu maydhanayo bes meeshaas ma lagu akhrin karaa qur'aanka faqaala asxaabuna imaamu nawowi waxau yidhi asxaabtayadu waxay yidhaahdeen caalim culammada ka mida ah hadduu yidhahdo asxaabtayadu waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa culammadii madhabtiisa ayuu u jeedaa ee ka horraysay marka sheikh shaaficiya hadduu yidhaahdo wuxuu u jeedaa yacni culammada markaa shaaficiyada inuu ka tilmaamaayo hadduu sheikh xambali yidhaahdana culammada xanabiladu uga jeedaa asxaabuna hadduu yidhaahdo sheikh maalikiya saasi laeg sheikh xanafiya saasi le-eg marka dhibi kuma sugnaa in la yidhaahdo qaala asxaabunaa in la yidhaahdaa wax dhibi kuma sugna tacasub markaa loo tacasubaya haddaynay jirin oo yacni wax walba layskaga raacayo haddaynay taasi jirin ee daliilku markaa hagaayo in markaa la yidhaahdo qaala asxaabunaa dhibi kuma sugnaa fa qaala asxaabunaa laa tukrahu asxaabtayadii shaaficiye waxay yidhaahdeen lama karaahiyaysanayoo lama nacaayo oo wax dhiboo ku sugani ma jirto iyo karaahiye ah in qur'aankii lagu akhriyo meesha lagu maydhanayo in lagu akhriyaa dhib male wa naqalahu alimaamu almujmacu calaa jalaalatihi abubakr ibnu lmundiri fi lishraafi waxaa soo raray imaamkii lagu kulansanaa weynidiisa oo inuu imaam jaliila oo cilmi badan yahay laysku waafaqsanaa ayaa soo raray abuubakr ibnu lmundiri waxaana la odhan jiray abubakar ibnu lmundir magiciisa moxamed ibnu ibraahim ibnu lmundir ayaa la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa afarta sheekh ee uu nawowi yidhaahdo almuxammaduuna alarbac afarta muxammed afar muxammed oo uu yidhi marka asxaabu wujuuhay annaga noogu jiraan ayaa jira oo wuxuu yidhi muqallidada iyagaa shaafici uga xaqnimo badan afartaa muxammed mid waliba wuxuu noqday caalim mujtahid ah mid waa maxamed ibnu jariir altabari midna waa maxamed ibnu ibraahim ibnu mundir midna waa maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma midna waa maxamed ibnu nasr ilmarwasi waa afartaa muxamed marka wuxuu yidhi almuxammaduuna alarbac afartaa muxamed mujtahidiin ba ha oo masaa'il badan nawowi baa odhanaya masaa'il badan shaafici ha ku khilaafaan annaga waxay noogu jiraan buu yidhi asxaabu wujuuha shaaficiyay noogu jiraan waayo cilmigii shaafici waa qaateen dadka muqallidada ehe shaafici iska qallidanaya ee adilada iyo raajixa iyo marjuuxa aan kala garanayna iyagaa shaafici uga xaqnimo badan maadaamay sidaas tahay waxaa la ictibaarinayaa qowlkooda inay tahay wejhun filmadhab inuu weji madhabta ku sugan inuu yahay baa la ictibaarinayaa oo loo tixgelinaya kutubo badan oo naafica ayuu markaa qoray sheekh aad u cilmi badanna waa ahaa ibnulmundir waxaa ka mid a kitaabkiisa la yidhahdo alishraaf calaa madaahibi culamaa'i alamsaar yacni kitaabka la yidhaahdo ayaa ka mida waana kitaab weyn dhowaan ayaa la taabacay laakiin in yaroo naqsiyaa ku jiro qayb ka mida ayaan la haynin intase la hayaa badanoo wax yaroo ka mida lumay kitaab kaluu isagana leeyahoo la yidhaha alawsat awsadka laftiisuna waxa weeye aad iyo aad buu markaa u nafci badan yahe oo u waxtar badan yahay culamo badan baana aad uga faa'iidaystay aad iyo aad uga faa'iidaystay imaamu nawowi waxaa la yidhaahdaa kutubaha ibnu mundir buu helay saas aawadeed kitaabkiisa majmuuca markuu allifaayo aad buu uga faa'iidaystay kutubta ibnu mundir aad buu uga faa'iidaystay aad iyo aad ayuu uga faa'idaystay tarjiixaadkiisana in badan oo ka mida waa qaatay in badan oo ka mid a waa qaatay kutubaha kale waalifay waxaa ka mid a alijmaac kitaabka la yidhahdo kutubo badan buu leeyihi wuxuu ka soo naqliyay ibnu mundir oo ishraafka ku soo raray can ibraahiim annakhaciy taabicigii lo odhan jiray ibraahim annakhaci ayuu ka soo raray inaan la karaahiyaysanaynin ee lagu akhrin karo qur'aanka xamaamka gudihiisa lagu akhrin karo wa maalikin maalikna waa ka soo raray waa imaamkii weynaaye la garanayo saaxibuulmadhab wa huwa qowlu cataa waana qowlka cataa ibnu abi rabaax taabiciga la yidhahdo cataa ibnu abi rabaaxna waa siduu ku tegey wa dahaba ilaa karaahatihi jamaacaatun karaahada la karaahiyaysanayo la odhanayo waa karaahatu tanziih karaahadani karaahatu taxriim ma aha karaahadu mar waxay noqotaa litaxriim marna waxay noqotaa litanziih karaahatu tanziih baa looga jeedaa karaahatu tansiihuna diidi maayo inay bannaan tahay oo shayga la yidhaahdo waa karaaho waa makruuh karaahatu tansiih buu karaahiyo yahay in la sameeya waa bannaan tahay laakiin inaan la samayn oo lala iman baa ka fiican oo ka mudan oo la fadilaya wa dahaba ilaa karaahati karaahada la karaahyaysanayo qur'aanka in lagu akhriyo xamaamka waxaa ku tegey jamaacaatun kooxo ayaa ku tegay culammada ka mid a yacnii kooxa salafkii ka mida ayaa sidaa ku tegey minhum caliyu bnu abi aalibin radia allahu canh waxaa ka mid a ah caliyu bnu abi aalib saxaabiga la yidhaahdee caalimka ahaa ee khulafaa uraashidiinkana ka mid ahaa alcasharatu lmubasharuun biljannana ku jiray ayaa ka mid ahaa rawaahu canhu ibnu abi daawuud waxaa ka soo wariyey ibnu abi daawuud ayaa ka soo wariyey waxakaahu lmundiri karaahada wuxuu ka xikaayoodoo ka sheegay ibnu lmundir can jamaacati min altaabiciin koox taabiciinta ka mida ayuu ka sheegay minhum abu waa'ilin shaqiiqu bnu salama waxaa ka mid mida ah abuu waa'il oo shaqiiqu bnu salama markaa ahaaday ayaa markaa ka mid ahaa washacbiyu shacbi baa ka mid ahaa waalxasanu albasriyu xasanulbisri ayaa ka mid ahaa wa makxuulun makxuul baa ka mid ahaa wa qabisatu bnu du'ayb ayaa ka mid ahaa wa rawaynaahu aydan can ibraahiima annakhaciy waxaan kaloo ka soo warinnay inay karaahiye tahay in qur'aankii lagu akhriyo xamaamka ibraahiim annakhaci ayaannu ka soo werinay ibraahim ibnu yaziid annakhaci wa xakaahu asxaabunaa can abi xaniifata waa ka xikaayoodona waa ka sheegeen asxaabtayadee shaaficiyo can abi xaniifata abi xaniifana waa ka sheegeen radia allaahu canhum ajmaciin ilaahay dhammaantood baa raalli ha ka noqdeen qaala ashacbiyu sheikha shacbi la yidhaahdee taabicigaa wuxuu yidhi culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa magiciisana waxaa la odhan jiray caamir ibnu sharaaxiil baa la odhan jiray yacnii sheikhaadu cilmi badan ayuu ahaa tukrahu qiraa'atu lqur'aani fii halaasati mawaadica waxaa la nacay oo la karaahiyaystaa buu yidhi qur'aanka in lagu akhriyo saddex meelood alxamaamaati meelaha xamaamyada in lagu akhriyo waxaa looga jeedaa meelaha lagu maydho in lagu akhriyo waa la karaahiyaystay buuhi shacbi baa odhanaya waalxushuushi suuliyada in lagu akhriyo waa meelaha xaajada lagu gudanaayo ee kaadida iyo saxarada iyo markaa loogu talagalay halkaasna in lagu akhriyo qur'aankii waa la karaahiyaysto waa la nacay nawowi wuxuu odhanayaa mufradkeeda xushun iyo xashun baa labada mid walba la yidhaahdaa aakhirka ayuu ku sheegayaa baabka markaa uu guntay ayuu markaa ku sheegaya yacni laakiin muxaqiqiinta qaarkood way soo rareenoo hoosta waa kuwa inoogu qoray xagga dambey ka soo naqliyeenoo nawowi hadalkiisay soo rareen marka xashun mufradka la yidhaahdo waa faclun ama xushun la yidhaahdo waa fuclun xushuushna waa jamca wa bayti raxa yacnii waxa weeye bahalka wax lagu shiido gurigiisana in qur'aanka lagu akhriyo waa la karaahiyaystay wa hiya taduuru walxaal hiya taduuru yacnii raxahaasi u wareegaayo yacnii shiidmarahaas kii shiidaya uu ku wareegayo yacni waxaa jiri jiray waagii hore dariiqo bidaa'i ah oo wax loo shiido yacnii soomaalida koonfurta markaa meelaha qaarkood waa laga samayn jiray ee sida markaa la tilmaamay kolley anigu ma arag waxaa markaa la samaynayaa waxaa la doonayaa saliiddii oo kale in laga saaro ayaa la rabaa ashyaada qaarkood ama waxaaba la rabaa marka in la midximiyo labada mid walba waa loo isticmaalaa marka iyadoo la doonaayo shay in la midximiyo ayaa markaa waxaweye meel godan baa markaa lagu shubayaa meeshaasna waxa weeye mid kaloo isku ruuga ayaa ku wareegaya wixii dabad waa daqiijinayaa hadday tahay wax markaa la doonayo saliidda in laga saarana yacni waxa weeye waxaase ayaa hoosta ka daldaloola oo saliidda hoosta ka sii daynaya marka waxaa saray u maro waa lagu wareejinaya ama gacan ha lagu wareejiyo ama dibi markaa ha lagu xidho yacni dibigaa marka lagu xidho dibigaasaa la socodsiinayaa markaasaa bahalkana markaa uu meesha ku dhaqdhaqaaqaya halkaa markaa waxawayn ayuu markaa shiidayaa oo sidaa ugu dhaqdhaqaaqaya madaxani markuu socdaba yacni waxa weeye ka hoose ayaa shiidmaya markaa kaasaa la yidhahdaa markaa raxa waa shiid mare kan shiidaya waa ku maraya hoose ayaa markaa la yidhahdaa raxaaga marka iyadoo kaasi markaa gurigu yaallo u wareegayana yacni uu raxahaas ku wareegayana guriga uu yaallo laguma akhrinayo guriga uu yaallo laguma akhrinayo hadda dee waxaa jira waxyaalo yacni wax lagu shiida ayaa markaa jira oo dee hadda markaa sidii warshado oo kale ah oo loogu talagalay markaa shiiditaanka ayaa markaa jira guryana markaa la dhigo marka waa dariiqadii oonu xoogaa la hormariyey ayay markaa noqonaysa wa can abi maysarata abi maysaro waxaa laga soo raray qaala inuu yidhi laa yudkaru allahu tacaala ila fii makaanin tayib ilaahay laguma xusaayo meel wanaagsan mooye meel kale lagu xusi maayo abi maysaraha waxaa la odhan jiray camr ibnu shuraxbiil ayaa la odhan jiray wallahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan sheekhu halkan wuxuu ka hadlayaa mas'ale ku saabsan qur'aankii ma lagu akhrin karaa xamaamka ma lagu akhrin karaa waxaanu tilmaamay culammadii salafku inay isku khilaafeen culammadii salafka cid qabtay ma jirto inay xaaraan tahay laakiin waxay isku hayaan ma karaahiya karaahatu tanziih mise waxa weeye waa jaa'izun bila karaaha waa mid bannaanoo karaaha ka madhan laba qowl baa ku sugan taana culammadii salafkaa isku khilaafay waxaa markaa uu sheikhu tilmaamay in ibraahiim annakhaci iyo maalik iyo cataa ay markaa yidhaahdeen karaahiye ma aha asxaabta shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen sidaas in la egba iyaguna yidhaahdeen laa tukrahu lama karaahiyaysanaayo ahay cuskanayaan yacnii qur'aanka mar walba in la akhriyo oo mar walba dikri lala yimaado inaan dhibi ku sugnayn oo ay tahay shay wanaagsan oo lagu ammaanay xaal walba inay ilaahay xusayaan oo nebiguna sala allahu alayh wasalam kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani wakhtiyadiisoo dhan inuu ilaahay xusaayey cumuumka caynkaasa ayaa laga qaadanayaa inaynay karaahiye ahayn yacni taasaa laga qaadanaya aayaadkana waa laynoogu sheegay inay ilaahay xusayaan mu'miniintu yacni xaal walba maray taagan yihiin iyo maray jiifaan iyo maray fadhiyaan mar walba inay xusayaan marka axwaashii oo dhan baa laga tilmaamayaa waxay soo gelaysa xaaladda yacni xamaamka lagu jiraana axwaashaasay ka mid too soo gelaysa daa'ifo kaleo culammada ka mida ah ama jamaacaad culammada ka midina waxay yidhahaan waa karaahiyo waana sida laga sheegay caliyu bnu abi taalib ibnu abi daawuud baa soo wariyey kitaab buu leeyahay marka la yidhaha almasaaxif oo culammadu marka ay aad baabkan markay joogaan ay u cuskadaan aasaarta uu soo warinaayo iyo masaa'isha uu sheegaayo ibnu mundirre wuxuu ka sheegay jamaaca taabiciinta ka mid a abu waa'il shaqiiq ibnu salama ayaa ka mida shacbi baa ka mid a xasan albasri baa ka mid a wahaakada jamaacaha taabiciinta ka mida ayuu ka soo naqliyo ka soo raray wuxuu kaloo inoo tilmaamay ibraahiim annakhaci laftiisa oo xagga hore aynu ku soo aragnay inuu yidhi karaahiye ma aha riwaayo kaloo uu leeyahay waa karaahiye inuu leeyahay saas aawadeed buu shiikhu ugu daray aydan wa aydan wuxuu ku tilmaamayaa sidii horeha laga soo wariyey sidanna in laga soo wariyey markaa laba qowl ama laba riwaayo mas'alada inuu ka leeyahay ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo shiikhu tilmaamay asxaabtayadu waxay ka sheegeen abu xaniifa abu xaniifiya imaamkaasay ka sheegeen madhab marka wax laga soo naqlinayo imaamkeed wax laga soo rarayo imaam madhabeed marka wax laga soo raraayo sida fiicani waa in markaa asxaabtii madhabtiisa in kutubtooda loo noqdo iyaga laga soo naqliyo ayaa markaa ansabnimo badan oo sii fiican waayo waxaa dhici karta madhab kale hadday ka sheegto waxay ka sheegeen inay ku khata'aan baa dhici kartaa oo iyagu ay moodeen sidaa inuu qabo laakiin xaqiiqadu ay tahay inaanu qabin marka sida waxa weeye xagga naqliga aqcadka ku ahee sii waafaqsani badan ee u fiicani waxay tahay asxaabulmadhab markaa in loo noqdo oo imaamkoodu waxa uu yidhi yaga laga soo raro hadda laakiin sheikhu wuxuu ka soo raray asxaabta shaaficiyu ka soo raray abu xaniifa siduu yidhi laakiin naqligan kumay khata'ine way asiibeen naqligan oo abu xaniife way ka sheegeen marka asxaabta xanafiyaduba waa ka sheegeen oo kutubaha marka xanafiyada laftoodu waa qorayaan inuu abu xaniifa karaahiyaysan jiroo karaahadaa qabay muxaqiqa markaa dabcada daarulminhaaj taxqiijiyeyna waxa uu soo rarayaa kaasani inuu ku soo naqliyey badaa'icu sanaa'ica waana kitaab markaa kutubta xanafiye ee waaweyn ka mid ah waxa markaa uu yidhi ee qiraa'ada xamaamka lagu akhrinayo miya fatukrahu cinda abi xaniifata wa abi yuusuf abi xaniifiya abi yuusuf agtooda waa la karaahiyaystaa waa la nacaa yacni midaan markaa la jeclaysanayn ee la karaahiyaysanayo karaahatu tansiih weeye mid la karaahiyaysanayo wey yacni saas iyadaaba ka soo noqliy calaa kulli xaal mas'ale kaleoo aanu markaa tilmaamin mas'ale kale oo iyaduna ku saabsan suuliyada ku saabsan baa iyaduna jirta marka sidii baaboo kale uma soo aroorine hadalka shacbi bay inoogu dhex timi tukrahu qiraa'atu alqur'aani fii halaasati mawaadica alxamaamaati waalxushuushi wa bayti araxa garanay markaa waxa weeye suuriyada waa meel nijaas ah oo najaasa ay ku sugan tahay marka iyada karaahada la karaahiyaysanayo macnaheeda waa fahmi karaa baytiraxa maxay u karaahiyaysteen meeshan wax lagu shiidayo gurigay ku sugan tahay in qur'aankii lagu akhriyo waxay yidhaahdeen waxa ku sugan nawcan maa mashquul lagu mashquulayo qalbigii qafla gelayso oo qalbiga moogganaanayo oo qur'aankii aanu ku tadabburayn u fiirsanayn oo waxaan wareegaya uu daawanayo dee isku ilaawayo taasoo kale ayaa ku sugan maadaama ay ku sugan tahay iltihaa in khaflada noocaasa uu ku dhacaayo ku mashquulayo qalbigiisu waxaa ayaa la yidhi markaa iyadoo shiidmaraha kii shiidayay ku wareegaayo waa inaannu markaa qur'aanka markaa meeshaa ku akhriyin si aan khaflada aan ugu dhicin oo tadabburkii aan uga mashquulin culamada qaarkood waxay leeyihiin suliga laftiisa waa lagu akhrin karaa qur'aankoo dhibi kuma sugna ha yeeshee culammada badankoodu way karaahiyaysanayaan taas suuliyada ku saabsan najaasada ku sugan daraaddeed ayay karaahiyaysanayaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin yada lafteeda dhibi kuma sugno yacnii ruuxa afkiisii waa daahir najaasadu waxa weeye kuma sugna marka afkiisii uu qur'aanka ku akhrinayo kuma sugna mar haddaynay markaa ku sugnayn ilaahay inuu xuso wax dhibi kuma sugna waxaynay soo gelaysaa xaalaadkao dhan ilaahay la xuso kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani cumuumka xadiiskaasay markaa u deliishanayaan abimaysara wuxuu leeyahay makaan dayib oo wanaagsan qur'aankii maadaama uu dayib yaho wanaagsan yahay meel wanaagsanun waa in lagu akhriyaa waa tafdiil ay markaa fadilayaan meesha wanaagsan in lagu akhriyo meelaha aan wanaagsanayna loo nacaayo ay karaahiyaysanayaan wa ama alqiraa'atu fi atariiq waddada in lagu akhriyo miya faalmukhtaaru annaha jaa'izatu ghayru makruuhatin idaa lam yaltahi saaxibuhaa fain iltaha canha kurihat qowlka la doortay waxay tahay waa inay bannaanta oo aynay karaahiye ahayn idaa lam yaltahi saaxibuhaa haddaanu markaa ku mashquulin oo isku ilaawin kii u saaxiibka ahaayoo qur'aanka akhrinaayey dariiqan uu maraayo waxa uu arkaayo haddaanu ku mashquulayno isku ilaaweyn waa bannaantay karaahiyana ma aha waa ku akhrin karaa qur'aanka fa in iltahaa canha hadduu qiraa'adii ka mashquulo oo wax kale isku ilaawo kurihat waa la nacayaa oo waa la karaahiyaysanayaa wakhtigaa inuu akhriyo kama kariha annabiyu sala allahu alayh wasalam suu nebigu sala allahu alayh wasalam u karaahiyaystay alqiraa'ata linnaacisi makhaafatan min alghalaq yacnii akhrinta uu qur'aanka akhriyo uu u karaahiyaystay linnaacisi kii lulaysnaa ee luloonayey uu u karaahiyaystay muxuu u karaahiyaystay wuxuu ugu karaahiyaystay makhaafata min alghalat baqasho uga baqanaayo daraaddeed inuu qaldamo oo xadiis baa markaa sheegayaa haddii markaa ruuxu salaadda markuu tukanaayo uu markaa luloodo yaanu qur'aanka akhriyin isagoo luloonaaya waayo waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo ilaahay bari oo deedna uu ishabaaro ayaa dhici kartaa marka si aan taasi u dhicin waa in xaaladdaa uu luloonaayo aanu qur'aankii akhriyin munaasabada ka dhexaysa xadiiska uu shiikhu soo deliishaday iyo mas'alada waa maxay munaasabada ka dhexaysaa waxay tahay yacnii luladii waxay keensanaysaa in qur'aankii la akhrinayay la ilaawo uu ruuxu ku qaldamo inay dhici karto taasaa suuragal ah tan markaa ruuxu dariiqa maraya ee mashquulayana ee niyadiisi iyo qalbigiisii wax kale uu daawanayo eegayo isku ilaawayana waxaa dhici karta inuu qaldamo marka jaamica kulminaya waxay tahay mid walba qalad baa ka suuragala is-ilowgaa uu is-ilaawey hurdaha isku ilaawo ama daawasho uu wax daawanayo arkayo oo uu eegaayo ha isku ilaawee mid walba waxaa ka suuragala inuu qaldama ka suuragala jaamicu waa kaas warawa bnu abi daawuuda can abi dardaa'i warawa bnu abi daawuuda wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud sheekhii waxa weeye kitaabka sunanka lahaa inankiisii weeye can abidardaa'i wuxuu ka soo wariyey saxaabigii abidardaa loodhan jiray radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqday annahu kaana yaqra'u fi tariiq inuu abidardaa ahaa mid qur'aanka ku akhriya waddada markuu maraayo wa can cumara bni cabdiilcasiisi raximahu allahu tacaala waxaa kale uu ka soo wariyey cumar ibnu cabdilcasiis taabicigii la odhan jiray ilaahay ha u naxariistay annahu adina fiiha inuu idmayo oggolaaday in qur'aanka lagu akhriyo dariiqa waddada in lagu akhriyo inuu ogolaaday oo yidhi waa lagu akhrin karaa qaala bnu abi daawuuda ibnu abi daawuud wuxuu yidhi waxaddasanii aburabiici waxaa ii warramay aburabiic baa ii warramay qaala akhbaranaa ibnu wahbin waxaa noo warramay buu yidhi aburabiic ibnu wahbin baa noo warramay qaala sa'altu maalikan ibnu wahbi waxa uu yidhi waxaan weydiiyey maalik can irajuli yusallii min aakhiri illeyl ninkii tukanayey habeenka intiisii dambee dabayaaqadeedii tukanaayey dabayaaqadii habeenka tukanaayey fayakhruju ila almasjidi deedna u baxaayey masjidka waqad baqiya min asuurati alatii kaana yaqra'u fiiha shay wuxuu masjidka u baxayaa walxaal qad baqiya uu u hadhay min asuurati suuraddii uu uga hadhay allatii kaana yaqra'u fiiha uu akhrinaayey suuraddaasoo uu akhrinaaye ay uga hadhay shay un wax ka mida ah ay u hadheen fa qaala wuxuu uhi maa aclamu alqiraa'ata takuunu fi tariiq bimacnaa ninbaa salaaddii tukanaya habeenka intii si dambe aakhirkii buu tukanayey wakhtigii salaaddaas soo dhowaaday dabeedna markaa waa baxay salaaddii subax buu u baxay suuraddu akhrinaya inbaa u hadhsan dariiqa ma ku sii akhrin karaa su'aasha noocaasaa la weydiiyey imaam maalik ardaygiisii ibnu wahbin baana weydiiyey cabdullaahi ibnu wahbi imaamkii la jiray ayaa weydiiyey ardaydii maalik markaa ka mid ah qaala wuxuu uhi maa aclamu alqiraa'ata takunu fi ariiq ma ogi buu ihi qiraa'adu iyo akhrintu inay waddada ku sugnaanayso ma ogi buuhi bimacnaa qur'aanka in lagu akhrin karo waddada wax naqliya uma hayo wa kariha daalika taa waa nacay oo waa karaahiyaystay wa haadaa isnaadun saxiixun can maalikin radia allaahu canh imaamu nawowi waxau ihi kani waa sanad saxiix ah oo maalik markaa ka asaxay sanad saxiixa ayuu kaga soo arooray yacnii ragga ka warinayaana waa rag siqaada markaa weeye sanadkuna waa saxiixoo waa xidhiidhsan yahay calaa kulli xaal culammada qaarkood waa ku akhrin jireen qur'aanka dariiqay ku akhrin jireen waxaanay yidhaahdeen wax dhibi kuma sugna in qur'aankii dariiqa lagu akhriyo waxaanay soo gelaysaa awqaaddii wakhti walba ilaahay la xusaayey ayay markaa ka mid noqonaysa marka wax dhiboo ku sugani insha allahu ma jiro ee qowlka markaa rooni waa qowlka odhanaya waa lagu akhrin karaa imaamu nawowi laftiisana waa laga soo naqliyey tarjamadiisa marka laga hadlaayo e inuu qur'aanka ku akhrin jiray ariiqa faslun yustaxabu lilqaari'i fii kayri salaati an yastaqbila alqibla waxaa loo jeclaystaa oo loo fadilaa lilqaari'i kii qur'aanka akhrinaya fii kayri salaati salaad yacni wakhti aan ahayn akhrinaya yacnii salaad gudaheeda aan ku akhriyaynin ee isagoo salaad ka baxsan qur'aankii akhrinaya waxaa loo jeclaystaa an yastaqbila alqibla qiblada inuu qaabilo u jeesto ayaa loo jeclaystaa faqad jaa'a fi lxadiisi waxaa ku yimi xadiiskaoo ku soo aroortay khayruulmajaalisi ma istuqbila bihi alqibla majaalista meelaha la fadhiisto waxa ugu khayr badan ma istuqbila bihi alqibla kii qiblada lala qaabilo oo qiblada xaggeeda loola jeesto ayaa ugu fiican oo ugu wanaagsan xadiiskaa mar hore waa soo tilmaannay ha yeeshee mawdica hore inooma qorrayna halkan buu inoogu qoray sheekhu culammada qaarkood xadiiska turuqiisa waxay leeyihiin waa daciifa oo dariiqyo badan oo kala duwan oo daciifaa lagu soo wariyey oo ibnu cabbaas iyo kayrkiiba laga warinaayo culammada qaarkoodna duruqdaa xoogaa waa isku quweeyeen qaarkoodoo waa soo dhoweeyeen culammada markaa soo dhowaysee quwaysayna waxaa ka mid a shaykhul albaani ayaa ka mida oo kitaabkiisa silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu xadiiskan ku quwaynayaa oo ku taxsiininayaa marka wuxuu tilmaamayaa xadiis xasana inuu yahay ayuu markaa tilmaamayaa kutubihiisa kale qaarkoodna saas yadaabuu ku sheegay marka waxaa laga qaadanayaa xadiisku hadduu sugnaado qiblada in loola jeestaa inay fiican tahay akhrinta qur'aanka la akhrinayo maadaama lagu tilmaamay fadhiyada inay ugu khayr badan tahay oo ugu fiican tahay qibladuna xadiis kale waa tii ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waistixlaalu qiblatikum ee bayt illaahi alxaraami axyaa'an wa amwaatan marka marka la nool yahay iyo marka la dhintaba qibladu inay qibladii tahay oo ruuxu markuu dhintona waa loo jeedinayaa salaaddiina waa loola jeesanayaa marka qurubaadka kale laftooda in xaggeeda loola jeesto bay culammada qaarkood istixbaabayaan yacnii ashyaada qaarkood waa waajibaysaa qiblada jeesiga loo jeesanayaa salaadoo kale yacnii amwaadda markaa dhimata in loo jeediyo xagga qiblada loo jeediyo marka la aasayo taas lafteedu waa waajib marka laakiin ashyaada yacnii kale waxay noqonaysaa in marka aynay waajib ahayn bacdu ahlicilmi cumuumkaa kuma tegayaan in mar walba la istixbaabaayo oo waxay leeyihiin hurdada markuu ruuxu seexanaayo nebigu sala allahu alayh wasalam midigta ayuu u seexan jiray laakiin wax naqliya looma hayo inuu xagga qiblada hurdada u jeesan jiray oo intuu qiblada u jeesto ama sida meydka loo dhigo intuu u jiifsado inuu sidaa u seexan jiray naqli looma hayo ee naqliga waxaa loo hayaa bes inuu midigta u seexan jiray wuxuu daahir ku yahay kayfa matafaq siday ku beegantaba midigu jiifsigaasi inuu u jiifsan jiray qiblada ha ku beeganto ama yaynay ku beegmin laakiin miduu isku taxallujin jiray ama isku dayi jiray mar layba mar walba xagga qiblada inuu ula jeesto oo hurdadii u jiifsado inaanu sidaas samayn jirin oo miduu isku laasiminayay aynay ahayn ee marba geestay ugu beeganto u jiifsan jiray baa daahir ku tahay waayo waa la soo naqlin lahaa hadday jirto la doonashadaa mar walba uu la doonanayo xagga qiblada inuu jeesto wayajlisu mutakhashican bisakiinati wawaqaarin mutriqan ra'sahu wayakuunu juluusahu waxdahu fii taxsiini adabihi wa khuduucihi ka juluusihi bayna yaday mucallimi wuxuu shiikhuu yidhi wayajlisu waa fadhiisanayaa mutakhashican markuu doonayo qur'aanka inuu akhriyo xaaluu khushuucayo ayuu markaa fadhiisanayaa oo isdullaynayo bisakiinatin wuxuu ku fadhiisanayaa xasillooni wa waqaarin iyo degganaansho ayuu ku fadhiisanayaa mudriqan ra'sahu xaalu madaxiisa hoos u dhigayo oo ayuu fadhiisanayaa wa yakuunu juluusuhu wuxuu noqonayaa fadhigiisa waxdahu xaaluu keligii yahay uu fadhiisanayo fii taxsiini adabihi aadaabtiisa inuu wanaajinayo wa khuduucihi iyo isdullayntiisa inuu wanaajinayo ka juluusii bayna yaday mucallimih sida fadhigiisa uu fadhiisanayo mucallimkiisa hortiisa uu fadhiisanayoo kale ayuu markaana u fadhiisanaya fahada huwa alakmal kaasi waa ka dhammaystiranka badan walow qara'a hadduu akhrin lahaa qur'aanka qaa'iman xaaluu taagan yahay uu akhrin lahaa aw mudajican ama xaaluu jiifo uu akhrin lahaa aw fii firaashihi ama firaashkiisa xaaluu ku sugan yahay uu akhrin lahaa aw calaa gayri dalika min alaxwaal ama taas midaan ahaynoo xaalado kale ah hadduu markaa ku akhrin lahaa qur'aanka jaaza waa bannaanaan lahayd nusakha qaarkood waxay qorayaan muddajican fii firaashihi oo awday ka saarayaan muxaqiqiinta qaarkoodna iyagoo awda qoray bay hoosta ku baraarujinayaan nusakha qaarkood in awdu ka maqnayd sida laakiin inoo qoran marka lagu socdo waxay noqonaysaa isagoo jiifa isagoo jiifo waxay noqon kartaa inuu firaash ku jiifo iyo inaanu firaashkiisii ku jiifin hadduu doono iska jiifo meel ciida ah ama meelaan firaashkiisii ahaynoo cawyar iska taallo uu ku jiifo firaashkiisii isagoo ku suganna waa akhrin karaa firaashkiisa markuu ku sugan yahay inuu isagoo jiifo ku sugan yahay baa dhici karta isagoo fadhiyo inuu ku sugan yahayna waa dhici kartaa saas aawadeed way kala duwanaan karaan muddajican iyo aw fii firaashihi labay markaa kala noqon karaan walahu ajrun markaana waxaa u sugnaaday ajar baa u sugnaaday oo hadduu qur'aankii ku akhriyo xaaladaha kala duwan ee markaa uu mar taagan yahay mar jiifo waxa uu noqonayaa mid ajar ku helaaya walaakin duuna alawali laakiin sidaa eh, hay-adda fiican ee uu fadhiyo ee isdullaynaayo ee uu xasilloon yahay markuu akhrinayo ayuu fadli badan yaho ajarkiisu badan yahay markanna ajarkiisu waa ka hooseeya walaakin duuna alawali ajarkiisu ajarkaa hore waa ka hooseeya qaala allahu caza wajal allah wuxuu idhi caza ilaah isagaa haaliba oo gacan sarreeyo wajalla isagaa weyne waa ammaan cibaaradaa markaad fasirayso yaynay kaaga ekaanin duca yaynay kaaga ekaan ama wax duca ku moodsiinaya waa inayna noqon caza haalib noqdo wajalla ha weynaado haddaad tidhaahdo dee waxay u ekaanaysaa ducay u ekaanaysa ilaahayna looma duceeye waa la ammaanaa waa madx caza ilaahay isaga casiisa oo haaliba oo gacan sarreeya waxaa lagu ammaanaya halabada iyo gacan sarraynta wajalla ilaahay isagaa weyn oo jaliil ah wuxuu allah yidhi inna fii khalqi asamaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli wannahaari laaayaati liuli inna fii khalqi asamaawaati waxaa ku sugnaatay abuurka cirarkiya waalardi dhulka abuurkiisa waikhtilaafi alleyli waannahaari isweydaaradka ay isweydaaranayaan habeenkiiyo maalintu ama midna markaa badanayo midna yaraanayo waxaa ku sugnaatay la aayaatin aayado liulil albaabi waxay ugu sugnaatay kuwa qalbiyada wanaagsan ee caafimaadka qaba ay u sugnaadeen ayay markaa ugu sugnaatay ulil albaabku waayo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye ama ulil albaabkaasoo aladiina kuwii ahaaday yadkuruuna allah xusaayey ilaahay waxay xusayeen ilaahay qiyaaman xaalay taagan yihiin wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan wa calaa junuubihim iyo xaalay dhinacyadooda ku sugan yihiin ayay ilaahay xusayaan wahbata fi saxiixi can caayishata radia allahu canha qaalat wa habata fi saxiixi waxaa ku sugnaaday saxiixa bukhaariyo muslim can caayishata radia allaahu canha iyagoo ka soo wariya caayisha ilaahay raalliha ka noqdo raallihaanshaha u kordhiye qaalat inay tidhi kaana rasuulullaahi sala allahu alayh wasalama yattaki'u fii xijrii wa ana xaa'id caayisha waxay tidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray mid ku jiifsada fii xijrii dhabtayda mid ku jiifsada ayuu ahaa wa ana xaa'idun walxaal ana xaa'idun aniguna aan caado qabo fa yaqra'u alqur'aan markaasuu wuxuu akhrin jiray qur'aanka ayuu akhrin jiray rawaahu albukhaariyu muslimun waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa riwaayo kale yaqra'u alqur'aana wara'suu fii xajrii ama fii xijrii qur'aankuu nebigu akhrin jiray sala allahu calayh wasalam wa ra'suhu walxaal ra'suhu madaxiisu fii xijrii dhabtayda uu ku sugan yahay xajrii iyo xijrii mid walba waa la yidhahdaa sida nawowiiba baabka dambe ku sheegay muxaqiqiinta qaarkoodna ay ka soo naqliyeen bimacnaa nebiga sala allahu calayh wasalam oo dhabta caaisho ku jiifo oo sidii wax barkaday oo kale ah caaishana ay caado qabto ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam xaaladdaa isagoo ku sugan oo dhabtaa caaisha ku jiifa ayuu qur'aanka akhrin jiray waxaa laga qaadanayaa inay bannaan taha laga qaadanaya wa can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal abi muusa alashcariyi waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka ahaadee magiciisa waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu qays ayaa la odhan jiray kunyadiisa ayuu caan ku yahay qaala wuxuu idhi innii aqra'u alqur'aana fii salaatii anigu waa akhriyaa buu idhi qur'aanka fii salaatii salaadayda gudaheedaan ku akhriyaa wa aqra'u calaa firaashii qur'aankana waa akhriyaayo gogashayda anoo ku sugan ayaan qur'aanka akhriyaa abi muusa odhanaya wa can caa'ishata radia allaahu canha caa'ishana waxaa laga soo wariyey laa ralliha ka noqdee qaalat inay tidhi innii la aqra'u xisbii anigu waa akhriyaa xisbigayga xisbiga waxaa loo jeedaa inta ruuxu ka caado yeeshay qur'aanka inuu akhriyo qadarka uu ka caado yeeshay inuu akhriyo ee uu markaa yacni caadadiisu ay tahay inuu habeen kasta markaa akhriyo taasaa waxa la yidhaha xisbigiisa ayaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa intuu wardigiisa ka dhigtay oo qur'aankii waxa fiican qadar mucayana inuu ruuxu caado ka dhigto inuu akhriyo oo qur'aankii dabad markaa uu xilli ku dhammeeyo oo sidaa caado ka dhigto ee marna inuu xoogaa in badan akhriyo marna aanu sooba qaadinba oo sidaa markaa caadadiisu ay noqotaa waxay tahay mid laga fiican yahay ee culammadu waxay yidhahaan sida fiicani waxay tahay in wardi uu ka dhiganayo waa inuu akhriyaa oo intaas mahmaa kaanat duruuf uu akhrinayo wakhtiyada qaarkood hadduu habeenkii akhrin kari waayana barqadii u qallaynayo oo yacni uu doonayo inayna dhaafin intaasi marka ha noqoto jis ha noqoto laba jis ha noqoto saddex jis ha noqoto ha ka badnaato ha ka yaraato axabu alacmaali ila allahi adwamuhu wa in qal qadar mucayana markaa in laga cado yeesho oo la daa'imo waxaa laga qaadanayaa dawaamka la ammaanay camalka wanaagsan in la daa'imo axabu alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal camal ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka ugu daa'imitaanka badan buu ilaahay ugu jecel yahay walow haba yaraado qadarkaa uu ruuxu daa'imay fadiilo gaara ku sugan dawaamkaas ayuu isbiirsanayaa innii la aqra'u xisbii anigu waxaan akhriyaa xisbigayga looma jeedo caaisha inay ka waddo hadda xisbiga markaa waxa weeye juska nuskiisa inay uga jeedo waayo wakhtigii saxaabada axsaabta noocaasi ma jirin bimacnaa qur'aanka in sidaa loo qaybqaybiyey oo jisas laga dhigay oo soddon jis laga dhigay oo haddana jiskii walba markaa laba xisbi laga dhigay xisbigii kasta afar maqre laga dhigay afar rubucul xisbi laga dhigay bacdi waxaabay yidhahdaan maqra'u waxa weeye waaba rubuc xisbiga nuskii bay ku sheegaaneen calaa kulli xaal in waxa weeye siddeed rubuc xisbi in laga dhigay ta noocaasi wakhti dambe ayaa oo wakhtigii taabiciinta ayaa markaa ay timi oo markaa la sameeyo sidaa loo qaybiyey laakiin wakhtigii markaa caaisha ay joogtay qur'aanka sidaa looma qaybin marka uma jeedo hadda ka xisbi aynu u naqaano xisbiga qur'aanka aynu u naqaanno loogama jeedo waxay uga jeeddaa uun qadar qur'aanka ka mida ah oo iyadu caadadeeda ay ahayd inay akhrido qadarkaasi inaynu dhowr jis u naqaanno ha ahaato ama ha ahaato inaynu toban jis u naqaanno ama ha ahaato in ka yar innii la aqra'u xisbii wa ana muddajica waxaan akhriyaabay tidhi xisbigayga bimacnaa qadarka caadadaydu ay tahay inaan qur'aanka ka akhriyo habeen kasta ama maalin kasta walxaal baan akhriyaa ana anigu muddajicatun aan jiifo cala sariiri sariirta aan ku jiifo sheekhu fasalkan wuxuu kaga hadlayaa hay-adda ruuxu qur'aanka ku akhrinayo laba mas'ale ayuu sheego mas'alada koowaad wuxuu tilmaamay qiblada waa inuu u jeestaa sida la jeclaystay oo la fadilayo waxaanu u cuskaday xadiiska xadiiskaasi hadduu asaxana nowcan maa istixbaabkaa waxbaa uga sugnaanaya masalada labaad ee uu inoo sheegay waxay tahay marka uu qur'aanka akhrinaayo si uu khushuucayo oo xasilloon yahay oo deggan yahay waa inuu u akhriyaa qur'aanka markuu akhrinaayo waa inaanu farihiisa ku ciyaarin ama faraha iska jajabsan ama addimadiisa aanu fadhin ama wax yaroo hor yaalla aanu ku ciyaarin xarakadiiyo dhaqdhaqaaqa waa inuu joojiyaayoo xasilaa gacmihiisa waa inuu markaa xukumaa aanu gacmaha iska wadwadin ama wax yar iskaga ciyaarin tadabburkii waxbay yeelaysaa hay-addaasina munaasibu ma aha qofku cibaadada markuu ku jirana culammadu waa karaahiyaysan jireen farqacatu lasaabic in faraha la jajabsado qacqac laga siiyo ya waa karaahiyaysan jireen waayo dee hay-addii cibaadada waafiqi mayso waxaa la yaab leh dadka qaarkood iyagoo salaadda ku oo tukanaya bay faraha jajabsanayaan ilaahay bay hortaagan yihiin salaaddii bay tukanayaan haddana faruhu iska jajabsanaya ka warran yaa tan noocaasi mid salaadda u munaasiba ma aha nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam uskunuu fi salaa salaadda ku xasila waxaa lays amray salaadda marka la tukanayo in la xasilo xasillooni lala yimaado ya saxaabada qaarkood markay faraha taagtaageen nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi maalii araakum maxaan idin arkaa idinkoo markaa waxa weeye farihiinna markaa taagtaagayo gacmihiinna ishaaraya oo aad mooddo yacnii dabooyin farasoo kale aad mooddo farasku waa dhaqdhaqaaq iyo xarako badan yihi yacnii dabadiisa iyo jidhkiisu istaagi maayaan saasuu markaa u shaqaynaya marka sidaasoo kale maxaa idin arkaa idinkoo samaynaya uskunuu fi salaa salaadda ku xasila marka markuu qur'aanka ruuxu akhrinayana waa inuu hay-ad xasiloon waa inuu ku sugnaadaa madaxana waa inuu foorariyaa buu sheikhu yidhi saxaabadu markay takhashuca samaynayaan madaxa ay foorarin jireen nebigu markuu khudbadaynayo sala allahu alayh wasalam ama markaa wacdinaayo wakhtiyada qaarkood madaxay laanlaadin jireen ilaa aad mooddo inay markaa madaxyada kaga taagan yihiin shimbiro shimbirtu waxay ku duulaysaa adna xaraka dhaqaaqa yar oo ruuxu yaro dhaqaaqo dee ma joogayso marka waxaad moodaa siday u xasiloonaayeen yacnii madaxa inuu markaa shimbir kaga taagan yahay oo ay ilaalinayaan inaanu ka duulin qaaraan isdhaqdhaqaajinayn bay ahaayeen markuu keligii yahay ka waran shiikhu wuxuu tilmaamayaa marka uu ruuxu keligii yahay laftiisa aadaabtuu qur'aanka ula imanayo markaana qur'aanku ixtiraamayaaye markuu macallinka hor fadhiyo sidaasoo kale waa inuu ahaadaa saasaa akmal ah oo dhammaystiran badan waa in la gartaa ruuxan inuu cibaado ku jiro waxaa la yaab leh dadka qaarkood qur'aanka waxay akhriyan iyagoo iska qosqoslaya ama iska ciyaaraya yacni markaa ayuu qur'aankii akhrinaya qur'aankina in loo fiirsado oo lagu tadabburo oo la weyneeyo waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alquluub xaalka akmalka abaa fiican sida kale in loo akhriyo ka warran sheikhu wuxuu tilmaamayaa iyadoo la jiifo ama la taagan yahay in la akhriyo waa bannaan tahay ajarna waa ku sugan yahay laakiin ta hore waa ka hoosaysa ajarka laga helayaa baaxisiinta qaarkood waxay yidhaahdeen ajarkeedu inuu ka hooseeyaa deliil bay u baahan tahay deliilla uma hayno laakiin culammadu waxay ka eegayaan ixtiraamka kitaabka ilaahay la ixtiraamayo oo tacdiim shacaa'irtii ilaahay la weynaynayo ay tahay taasi inay siyaadatu ajri ay sababayso haddii la yidhaahdo sawta nebigu sala allahu alayh wasalam ku akhriyey isagoo dhabta caaisha ku jiifa see loo odhanayaa shay nebigu sameeyey waa laga fadli badan yahay waxay culammadu taasoo kale kaga jawaabaan nebigu wuxuu u sameeyey libayaan iljawaas haddii mar shaygu aanu caadadii nebiga aanu ahayn ee hal mar oo kale nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam waxaa markaa lagu xambaarayaa inay tahay bayaanu jawaas inuuga jeedin oo isaga nisbadiisa karaahiye uma ahee dadka kaley karaaha u noqonaysaa oo la odhanayaa sida kale uga fadli badan laakiin nebiga nisbadiisa lama odhanaayo sida kale inuu la yimaadaa u fadli badnayd waayo tabliiqa shareecada dadka uu gaadhsiiyaa waajib bay ku ahayd oo waajib buu gudanayey bayaanu jawaaskan uu ficilka ku caddaynayey waa waajib shareeco uu gudanayey marka isaga waajib buu ku caddaynaayey waajib buu gudanaayey tabliiqii buu markaa ku xasilayey waatuu saaxibu lmaraaqi odhanayo wa rubamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi fa saara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab saaxibu lmaraqi wuxuu leeyahay waxaa dhici karta nebigu sala allahu alayh wasalam shay makruuha inuu sameeyo mubayinan annahu litanziihi xaaluu caddaynaayo nahyiga ku soo arooray inuu tanziih yahay oo bayaanu jawaas looga jeedo fa saara fii jaanibihi min alqurab isaga nisbadiisa waxay u noqonaysaa qurbo cibaado ah bay u noqonaysaa rabbi ugu dhowaanayo karaahiye uma ah ka nahyi an yushraba min fami lqirab waa sida reebistii nebigu reebay in laga cabbo qarbadada afkooda in laga cabbo yacnii naaska qarbadku leeyahay in afka la gashado oo laga cabbo ayuu nebigu reebay xadiis saxiixa ku soo arooraa sheegaya in nebigu nahiyey naaska qarbadka in laga cabbo haddana mar kale ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam naaskii qarbadka intuu furay afka gashadoo ka cabay see loo kulminayaa nahyiguu nebigu reebay cabbitaanka naaska laga cabbayo afka la gashanayo iyo samaynta uu sameeyey waxaa la odhanayaa tan uu sameeyeyna waa bayaanu jawaas oo waajib buu gudanayey nahyiga uu reebayna waa lilkaraaha oo tanziih buu noqonaya haddaba taa waxaa laga yaabaa inay ishkaal geliso in la yidhaahdo lafdiga kaanaa xadiiska ku soo arooray kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yattaki'u fii xijrii wa ana xaa'id kaanana daahirkuma aha hal mar inay dhacday ee marar mutacadida inay dhacday ayay markaa daahir ku tahay taas qudheeda haddii wejigaa la sallimo la nabadgeliyo waxay noqonaysaa in la odhanayo khilaafulaawla waa ka madhan tahayoo waxay noqonaysaa mid markaa jawaaskeedu caadi yahay bay noqonaysaa oo khilaaful awlaa ma aha bay noqonaysaa markaa laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin kaana marmarka qaarkood bay soo aroortaa ama wakhtiyada qaar bay soo aroortaa iyadoo looga jeedo shay mar qudha dhacay imaamu nawowina kitaabkiisa sharxu muslimka waa ku sheegayaa oo wuxuu odhanayaa in la yidhaahdo ghaaliban kaana waxay sheegaysaa takraar sax ma aha buu odhanayaa waayo waxaa soo aroortay axaadiis badan oo mutacadid ah oo kaana lagu isticmaalay shay nebigu sala allahu alayh wasallam mar qura sameeyey waxaa ka mid a manaasigta xajka axaadiista ku soo aroortay qaar badan baa waxay sheegayaan markaa kaana haddana waxa weeye waa shay mar keliya dhacay shay mar keliya dhacay baa kaana lagu isticmaalay wa ana xaa'idun waxaa laga qaadanayaa xadiidkan gabadhii xaydka mutalabbisada ku ahayd in xaa'idatun la yidhaahdo taa'ul faariqa la geliyaa laazim inaynay ahayn siday culammada luqada qaarkood laazim uga dhigaan ee ay tahay jaaza wajaazo yacni xaa'idatunna la yidhaahdo xaa'idunna la yidhaahdo ayaa laga qaadanaya oo culammada qaar baa waxay leeyihiin xaa'idun iyo xaa'idatun baa farqi u dhaxeeya xaa'idun marka la yidhahdo waxaa loo jeedaa xayd inuu ka dhaco ayaa suuragal ah oo waa gabadh baaliiqadaa loo jeedaa walow daahiraba ha ahaato marka xaa'id waxaa loo jeedaa baaliga xaa'idatunna waxaa loo jeedaa mutalabisatun bilxaydi oo haddii loo jeedo xaydkiibay markaa ku dhex jirtaa haddii loo jeedo ilaaba ilaa intaa la geliyaa waajib ah wujuubka caynkaasoo sidaa lagu tegaya culammada markaa nuxaadda qaarkood baa qaba ibnu maalik laftiisuna waa siduu ku tegey oo waatuu ku odhanaayo kaafiyadiisa wama min asifaati bilunsaa yuukhas can in istagnaa lianna lafda nas waxaysu macna alfici yunwataa tarid kadii qadan murdicatun tiflan welid wuxuu odhanayaa wixii markaa sifaad ah oo dumar lagu gaar yeelo wax dhadig lagu gaar yeelo ta waa ka maarmaa waayo lafdigaaba iskaga cad oo xayd dee dumar baa ku gaar ah rag ma xaydo sidaas aawadeed taa'ulfaariqa in la geliyo uma baahnee xaa'idun ku filan haddaba waa ka daba yimiyo wuxuu yidhi waxaysu macnalficli yunwataa tarid macnalficli haddii la niyaysan yahay oo loo jeedo mutalabisay ku tahay xaydkii yacnii irdaacii bay mutalabiso ku taho hadday afka ugu haysaayoo ku nuujinaysaa xaamila hadday markaa waxa weeye ay markaa sidaa iyo waxa la midka haddii laga tilmaamayo ta'da in la geliyaa waa waxay noqonaysaa waajib buuli kadii qadan murdicatun diflan welid wuxuu ka qaatay aayadda yowma tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat tadhalu kullu murdicatin murdicin lama odhana murdicatin baa la yidhi maxaa murdicatin loo yidhi mutalabisay ku ahayd irdaacii yacnii inay wax nuujisaa ka suuragal ah lagama tilmaamayo waxaa loo jeeda afkaabay igu haysay iyadoo markaa jaqsiinaysa oo afka markaa naaskii ugu haysa hooyada markaa waxa naaskaa ka jara oo ka mashquuliyaa dee wax yasiran maaha waa wax weyn marka qiyaamadii waa ka mashquulinaysaa bari way ilaaweysaa markaa calaa kulli xaal culamo kale waxay leeyihiin jaaza wajaaza weeyo ta'da waxa markaa loo geliya inay bannaan tahay tan baana u daliilaya axaadiista badan ee ku soo aroray xaa'idun marka waxa weeye labaduba bannaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk